bacdii waay konton maho saded sadexdaaday kontonkii iyo saddex xaafid xadiidka lagu kusixay waxaa saasay dhihi jireen inta koowaadan ehwa inta koowaadan saasan ku baday haddii sabta udhejiyo musabaxadii inta koowaadan udhejiyo waxaa ka muuqahaa yani waxaa soo muuqahaa sidii yani usiiba la arkaayo waxa waaye konton fatayar rasuulka hadii lasula jiyo konton intaas konton soo baxsa dhibacdii waayo oo soo baxsada saddexdana saddexdii farood waayo saddexdani saan ay ku ishaaraysa naaqa kugadi intaan kugadi saddexdii farood saddexdii waayo konton kana yani qawaabkan oo shan eh ilaa sabta inta soo baxsane dhibacdii subaxdii oo kontankaa laga meeno marka waa isilaax oo loo yaqaano kontan saddex loo yaqaano ama hadii idhaanka la xisaabo lafdiga idhaan hada la xisaabo ruf ajab xisaabo waksu imaha waku imaasa ruf ajab hadan ku xisaabno oo macnaha an ka dhigno ruf ajab alifka yani waxay keenaysaa hal ibhaam aho alif waxay keenaysaa hal bacdii waxay keenaysaa lama saddex hadii waxay keentaa yani shan halea saddex i shan siyeed alifkii lamaad ibhaam ibhaam alifteed hinkale waxay keenaysaa intaas hadii laidi alifkii maxay keenta ibhaam alifkii waxay keenta hal bacdii lama hadii shan maaa siyeed alifkii lamaad ku dar sagaal maxay keenta sagaal sagaal iiminta maxay keenta asabtan maxay isla naqdeen maxay isla naqdeen kulli ay isticmaalayan asabtan iyo sagaal mushabixada hadii loo daro mushabixada hadii loo daro waxay noociisaa konton sabaxda kusbixis afkan sabaabada maxaa hadii loo daro waxay noociisaa konton inta adib salaa walaa konton noociisa marka kulligeedii hadii lamilcsado waxay noqonayaan saddexdii farood oo ibhaankii hadii la sheego iyo sabaabadii hadii la dalo dhibacdeedii konton isla konton isla noqdeen kontonkii saddexdiina ba saddexdiina saddexdii farood osaan ahay lamadan waa islaaban konton saddexdii wa tacaaqidin ثلاثة ثلاثة وخمسين صافا الجدية هذه الانتظار هذه من ثلاثة وخمسين قاعدة كلا بدن الأهجراء وقالتها على هم يأتين إن شاء الله ما قدم بها بإذن الجاسة عند الله قاعدة دارة نوجهه حديث في رسولك تهمد فعابد ثلاثة ثلاثة وخمسين ما هذا لو فقه هذا كلوات أيكون أما فقه هذا أيكون حتى fuqahada niman ilaahay yani xalaal marasho asku afdixi waaye wax oo yani nabiga xadiiska imaani ma sheegaan wax ilaahay xadiiska imaanina ma sheegayaan maxay sheegaan ba fuqaha faqiida waxay sheegay fuqahada waxay sheegan kulli ba aslan kale ay ka sheegayan meel kale ay ka sheegayan maxaa waa cadaysta weli ay oo yani ay arkay ay sawaramaan yani waxaani naqli umahayno naqli ilaahay xagiis ama rasuulka xagiis umahayno ama ijmaacan kusoo ogaanayna male fuqahada dhaliil maaha dadkooda waxa waaye war oo magaciisa muctamad waaye wixii ilaahay loo ixsaan iyo rasuulkiisii wax kale ay malaha saba umuraa fuqahada ina wax ku sheegaayaan minhaajada waa xadiidkii riwaayada muslim aa ku himid riwaayada muslim aa ku himid alayhi salaatu wasalaam idaa qacada wadac yadahu lyusraa calaa rukbatihi lyusraa allah ووضع يده gacantiisii midigtana waa tijihay calى rكbati اليمنى jilibtiisii oo midiggeed korkeedi xadiiska وcaqda ثaلaaثaةa وخamسiina ascaqdintaaye ascaqdihaaye saddex iyo konton alaa kula اصطilaaxi carbeed yaa yani lagu sheegay oo laheli hadii sheegeydana ka carabka meekaad gadi waxaas leeya haakada haakada samasla sheygaasay jaasintaha inti shay saanan dari yani waaan waxaan dhahin yani waxaan isheegaha konton iyo saddex kontonkii waa kana sawaabka oo konton shan waay dhibacdiina farka yariir oo soo baxsan farkaan yani shaqabada inta soo baxsan dhibaca laga dhiga saddexdiina waa kuwa عابد ثلاثة وخمسين والصلاة على النبي إمام نووي وعبده رaضي الlahu taعaلى عnه وaرضاaه waxaa tiri والصلاaة عlى النaبiي والصلاaة تصلي عlى النaبiي nabga صl sلى الlahu عaليه وaسلم fard fardi waaye fi التشhهd الأkيri تشhهudka danba digiisi مaعnaa fi التشhهd الأkيri sida بمaعnaa bعd waaye بمaعnaa bعd waaye والصلاaة تصلي على النبي نبي كرسي صلى صلى الله عليه وسلم فرض فرض معناه ركن ركن وهاي في التشهد الأخير بعد التشهد الأخير فيما بمعنى بعد تشهد في الذنب تشهد في الذنب وصلاة ما هيسو دحويدي بعديدي tashahudkaas atexyaadka bacdigiisii in nabiga lagu saliyo fardin waaye macnaa rugni waaye macnaha waxaa la wadaa hadii oo saliga nabiga atixiyaadka dambe awarmadiisi ma ansaxaayo atixiyaadka <clears throat> akrinin allahuma sali ala sayidina maxamed waala alihi wasaxbihi wasalam atiyaahi ma ansaxaayo <clears throat> waxaa usiga <clears throat> fi tashahud akir manaa bada tashahud akir atixiyaadka yani asalida rukn ake waisa hadii hormarisid asoo hormari dhexda adkeynti ma ansaxa dhexda adkeynti yani ashhadu an laa ilaha il lah ashhadu anna muxamada rasuullah hormarisi inta dhahin hadii allahuma salli ala sayidina muxamed waala alihi wasaxbihi wasalim atraal ma ansaxaayo ma anfacaayo waxaan rabaa inaad kala bixisid horta waxaa la rabaa inaad degtid shahudka degtid markii ka shahudka aad dhamaysid kabacdi salli ulamaad salli kuxiji lakin shahudka dhamaysid maxaati shahudka intii asaad allah ataxiyaa laga soo bilaawo ajmal iyo aqalaa leeyihin waxay maadin tahay markaad dhamaysid kabacdi dhex baxdid lakin kabacdisa bacdi ha kuxijihaysa nabiga salligeysi tashahudka dambeeya macnaha tashahud dambeeya markii degtid iskamaada waxaa la leeyahay maa salliga nabiga alayhi salatu wasalam وd adhr وad adharuu qolka mkriska badan adar iyo ashar iyo kulwaasa marakac qaacidadii hore aan kusoo sheegnay sanuhaa san salaati saliga nabiga suna namidi suna nimadeeda waay fi lawali tashahudka awal figiisa waa la sumeeyaa tashahudka awalka figiisa la sumeeyaa saliga tashahudka awalka horan soo sheegay dam salaati tashahud اawali fadhigiisa tashahud awalka suna wa racdiisi akrinta u akriya taxiyaatkana suna ahay iyadana suna waasalagina wata man iyadana saas tashahud awalka fadhigiisi iyo ataxiyaatka akrintiisi sun oo salaada bacdiyaalkeeda kamid a ah waaye abcaad salaad ay kamid tahay hadii laga tao sujuud saabiyan u kawaayay hadi lawto halmaan lawatoo idijisaagaalwatawaayi walaa tusanu lama suneeyo asalaatu sali cala alaali aalka lagu saliyo fi lawali hoo fiigiisii oo oh, fisaas cala saxiixi ninkii yani fahamka oo minhaajka seenisa kaasumadaa aalka lagus allahuma salli calaa muxamadin وعlى آl سydina محamd نaas leehaye yni hd horeey fiigiis lama sunay a saxiix manaqoon watusanu aalka saligii lagu saliyo sali salaatu cala alaali waxaa la suneeyaa fi laakari tashahudka dambe fiigiisa la suneeya waqiila waxaa layidhi yajibu salaatu salaadii fanabiga lagu saliyo waajib waayo cala alaali lagu saliyo macnaha waajib waayo ma laga tagaayo ma laga tagi karo taasana muctamad ah sidaa muctamad ah على صحيح كلها هذا المصلي ثلاث تحيات هرة hore mki waa lagu gaabsamaa allahuma sali ala sayidina muxamadi lagu gaabsamaa aa laaki dambe allahuma sali ala sayidina muxamadi waala ali sayidina muxamadi ina ilaa waajib waaye salaadaba ansixi mayso hadaan la dhahin salaadaba ansixi mayso afxeerta dambe fidiisi ina ilaa waajib waaye maaa allahuma sali ala muxamadi waala ali muxamadi alxadiid kamil alxadiida xadiidka kamalyaal waa xadiidka fahmi kamalyaal kamil alxadiida kamil alxadiida saabsan al arifa tashahud alawal saxiixiin maxaa yeelay tashahudka horo waxaa isku dhisan yahay hudawaan hmm. hudawa laga baxaa loo hudeed aa lagu dhisay qayb lamaad oo saxiixa muqaabilkiis maxaad leedahay yani salaata cala nabiy sala allahu alayh wasalam camal waayo al-aan loo sameeyo si isku hal waayo maxaa tafiilku ma jiro ma waxba mala aalihi aali muxamed wakada awraci ragaasaasay doortay inuu saliyo dambagata watusanu fi tashahid alaakhira la sameeyaa aalka in lagu saliyo waa la sameeya waqiila waxaa la yiri waxaa la yiri qiil kulligiisi ضعيif maahiya waxaa la yihi تجib الصلاة تجib waxaa waajibta asalaatu cala aali waa waajibtaa taxiyaadka danba digiisii in nabiga lagu sameyo waajib waaye maxaa yeelay xadiiskiisa hormarya daliila maxaa sunada quluu allahuma salli cala muxamedin wacala aali muxamedin amar ba nabiga hadii quluu amartaa meysaan camal waxay keenaysaa wujuub bay keentaa wujuub waxay keenaysaa haddaana amraayo nabiga asleeda quluu dhaha allahuma salli cala muxamedin wacala aali muxamedin qiilaalhiri waa waajibtaa maca daali qiilkani xadiis oo oo magaciisa waajib shay waajib makeenaas wataa amar nabiga nabiga amarkiisii ku yimid ishiri allahuma salli aqulu laha allahuma salli calaa muxamadin waala aali muxamadin amarna maxaas keena maadaama dhaha asir nabiga tamaas waajib ay keenaysaa waakmal waakmalu tashahudi marina waakmal waa udhimayn marasa akmaltu shahudi ataxiyaadka ka u kaamil ahasha badan mamnaway xas radi allahu tacaala canhu waardaahu waakmalaas ataxiyaadka akmalaas leha aqalaas leha akmalu tashahudi ataxiyaadka yani tashahudka kaamil ahaa shadiidka kaamil aasha badan mashhuurun koolawaqaan waaye mashhuur waaye ataxiyaatu almubaarak mashhuur waaye mashhuur waaye axaadtiisiyaado oo saxiix ah oo lafdiyaada iskhilaafsan kuhimideen aa yani soo arooreen imaam shaafici waxaa doortay khabarkii kuwa soo aroor waxaa kamid ah xadiisa ibn cabaas kamid ah waxaas u yiri kاn رسول الله صلى الله عليه وsلم يclmna ana barاaye التشhهd اتحyaaت ana barاaye اتحyaaت ana barاaye التحyaaت المباaرaكاaت الصلوaaت الطaيبaaت السلام عليك أyهa النبي رحمaة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهd an لا إلaha إلا الله أشهد وأشهد وأشهد أن محمدا عبده عبده ورسوله أولئك التحيات الزاكيات انتهى هم على كل حال أفضل وأكمل كيسي مشهور وكما يقال كالأجهة وايه تحيات يعني كالأجهة وايه معروف بقى أكمل كيسي كان أقلنا وأقله أقل كيسنا يعني التحيات لله السلام وكمل أقل كيسي التحيات أقويا وحوا التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله على حد هذا الوصي وبركاته والصالحين ما له سوى انت أقل كي كان واحد أقل كي تحياتي كان واحد أقل أصلها أكمل أقل أصلها يريد انت واحد ولا تستحب تسمية تشهود المختلفة الأصح حديث أو همد حديث ساسوا نبي التحيات المباركة كان سأروسي waxay ahayd cawada soo arooreysi nabiga xalkiisii waxaas ahay laylat اsraa awinawan dhaymi marki nabiga fikratulmuntahaa adgudbay saxaaba afoo dawalan waxaa soo dawooshay hogaan oo nuura anaga soo dawalantay anwaar badan saxaabtaas nuuryaal badan ay ku dhex jiraan inta ilaahay doona anwaar ay ku daban jabriil maaska heli waxaa yeele intaan wadaasi waayey waa dhaasi waayey waa mina ila lahu maqaam macluum a mina ila lahu maqaam macluum taamciino badi waaa nabiga yiri keligii maad tagaysaa jibriil inaad keligii an socdo maay tagaysaa waxaa tiri waa mina waa mina ma ahaani ilaa u ahaado lahu maqaam macluum adiga maqaam yani aad leedahay oo joogsi kartid ana maqaam aan ku arkahay jira an intaan ku arkahay hadda intaas baa dheefaysaa xadiis ila lahu maqaam macluum bacdi waxaan siya hadana ila socasir walow hal talaaq ila socda nabiga amarkiisa raaca nabiga amar jibril raaca jibril yani waa amri waa nabiga amri ila socda walow hal talaaq ila socda waa la socday waxaas yani u dhawaadi jibriil nuurkii oo nabiga korkiisi daweelay wiii jalaalada ilaahay iyo heebada nabiga inaas yani asla hubto as u dhawaaday waa yaraaday jibriil waa ilaalay hataa may shibirtaa oo askuur lalayahayo askuur maaa ka hesha mamed maya an ilaa unaka miya miya dabay koynaay taas iyakadaa kaska la ifaado asiraadi nabigaas ishaari hasi yani rabbigaa salaam rabbigaadi salaam aniga maahana koo kaay markii saas yiri markii nabiga makaan makaan ilaah iska la waramaya markii gaaray oo rabbigaas arkay madoobaa asiri waaa l waa leedahay ataxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu maho yani lilahi askar maanaa ataxiyaatu waa rasin yaalo oo daa'im ah lilahi ilaa maanaa taxiya waxaa waaye yani waxaa waaye baqa oo daa'im ah waa rasin oo daa'im ah la wadaa kalaama lihaa macnaheedii yani waxawaay waa la tiyaalo oo daaima ilaa ilaah iskale ilaah iskale nin kale leh ma jiro ilahay sugnaad barakaadsan saas nabigu waxaa jeclaadi inaay addoomihiisna ay lahaadaan afkaasi nasiib maqaamkaan noo haasiyo salaantaan ay nasiib ku lahaadaan ilaah markaa nabi waxaa tiri assalaamu calayna wacalaa cibaad illahi الصaalixiina inta samawda joogta dhamaantooda malaaigta dhan dhamaantooda waxay yihiin ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allahu ashhadu ashhadu anqirna anqira an laa ilaha laa kale macbuuda bxaqin fi lwujuud inay sirin ila allah ilahay maahane ashhadu waxaan qiraa an cabdeha ana muxamada nab muxamed rasuul اllah yahay ala kuli xaal waxyaalihii oo nabi maxamed yani ilaahay waxaa si awood taxamul dhibkaas nuurkaas gabri waa ku gubti waa ku ilaali nabiga maya maxaa yeelay sida maqaankiisa maya ahaa maxaa yeelay waxay kala ahaan lama maxaa yeelay nabiga sala allahu alayhi wasalam muraadas ahay maqduubaas ahay dadka lagaba usa ahaa dadka loo muraadayo nabiga ahaa jibriilne alaasa kala qaadi ilaahay yani waxaa sii naas yani taxamul maqaantan taxamulaa nabiga loo siiyey ilahaa siiyey hoogaa la siiyey taxamulaa la siiyey isticdaadaa la siiyey isticdaad ina u ahaado maqaankaas weyn maqaankiisaas ahaay yani usiga leh yani isticdaad loo siiyey osdee taxamul loo siiyey asaato xoog asaa loo siiyey uceliyo maqaankaas maxluuqaad kale aan ahayn asoo horay maxluuqaad kale looma siinin axadiyooda oo makhluuqaad kamida malaaigta dhamaantood ma jirin ama hagaarta maqaamkaas saas daraadeedii maamuusa marki ilaahay ugaahiri ama tajala allahu cala ljabali intakaya bulburi fi lardi arigaas kutiin badi fakara muusa saaka min ljalaali quraanka ma helo muusa sakan alag kul alag وxooga musa waa la arkaaan waa cilmiga inaba isticdaal wii allahuma sali wasalam aleyh waala ali bas waa ark ilahay yani berigina musa su-aali arini andur ileyka asiri ilahay waxaa karaani i arkeysid adiga usaad i arkeysid lamadah la uraa ma dheh ilah liarki maayo ilahay nagurin lam uraa maxaa yeele yoorkiis inaas arkin maamed a rasaas lawadi ma musa ilahay yani asaais u dhigi agoon uu yeelay kaliim ullah asahay nabi muxamedna aragtinya ilaahay siiye yaanan ra'ah kaasu fadhino yaanan ra'ahu ra'ah allahu da alaama bnu cabaasinana ala alaa tunaa nabiga ilah maaaasuuf baxsay ayaaman ka arag yaa ilaahay nabiga asku ark nabigaani ilaahay ku arka asku ark waarda waxaa ka raadi ahaad ila raadi naqaynaa wayna dhamma waa iskaakara ama calaama ibnu cabaasin ana qarati ibna cabaas kaani waa caalim uma ahaa xabl uma ahaa si yani soo guuri nabi cabaas soo guuriyey bacdi saasa basuuf bacdi rabbigaan imaam nawawi تفsيrka xاaزم hirاءka sheegi aصl waay oo min usul الفق waaye مanaha waaa siri adan baa sugi وma binkisaaxibihi aclama وbhina minha cabdih lcubina ma binka saaibkii nabi mحamed saaibkiisii abubakr waaye gabarkiisii yani ladayna ma ahaan aclamaadkii ku cilmi badan oo sid ibn cabaas cilmi badan ma ahaan xabri xabri usaayira nawira kuma xabri uma umada yani xabrigeedii balaadii la dhigahay dadka ku barahay naftiisa ka baaxay ninka dhan oo laga usaa noqo ninka laga daarahay as ilaahay asxaaba la maxaa nafis duceena waxa jira allahuma faqihu fi diin mana diinka dar ay lahu diinka dar leewata nabiga ma soo noqaayo tacdiyaa sidii oofcin badan aani caaisha maca dalika waxaa latuhayaa waktigaas oo nabiga la dheernahay ida daliil ida muawala waayo waxay adilati yani laa tusiku absaaru wahawa yusiku absaar wahawa iru khabiir aadaas adil iyo yani ma kaana ilah libasharin an yukalimahu llahu ilaa an yuuxaa an yuraa xijaabin arjaasasa adilati kala balaadeed waxa lwadiyey ibn cabaas isha musbit as ahaay musbit ibn muslim min ziyaadati cilmin leh ibn cabaas hadii ziyad cilmiga ku jira iyo msbid maya ahay msbid iyo mnfine hadii kulmaan lamar صaxaaba iskhilaafaan koona msbid asmahdo koona msbid asmaho lamadoo saxaabi islahaayane msbidkaa la hormarihaa saasaa la qabahaa ibn cabaas waxaa fiican yii waa adkay caaishana waxay tiri ma adkin khalaas saasaa ku jira maca dalika nabi maxamed ilaahi waa adkay intaan adkoodiis ilaahay yani awood u siiyey maxaa yeelay daliil badana lahaaya mali arkin an mali arkaayo marki imaam muuse isweydisti aragtiino ilaahay ma dhehi mali arkaayo adni arkista adni arkeysid mali arkaayo ilaahay ma dhehin lan oraa ma dhehin intaan waa taqriirka calaa kuli xaal marki saas la yiraa oo maxmed istacdaada loo siiyo usiyaa muraad ahaay usaa maqluub ahaay hmm. hmm. lamada maqaam tarak weynaa ku jira ibn cabdijabiil maqluub oo xasan taalibaas ahay muridas ahay taadan ala kuli xaal hadii tira asalaamu alayna wala cadaab illahi saalixiina amase axad salaanta jidku salaanta waxaa leedahay assalaamu calaykum qalbigaan ku xaadiri markid leediid kula cabdin saalixan lilahi min cibaadi seed nabig yidhi alayhi salaatu salaam waala cadaab illahi isku darsaday hadda niki assalaamu calaykum xad ad salaamaysid waxaa qalbigaadi absxaad irhiisa agban walba oo saaliha oo mufsid aan ahayn oo ilaaha domis kamida dhulka joogo sabaka joogo mayd ahaaya hay ahaaya yani maqaamkaas inaas galo a ku soo dihaayaan malag markaasay saas iraahay malag ilaahayka weyi iyo ruux mudahir dhammaantood oo salaanta ay waa ku soo naqaadalkaas waa ku ajiibaayaan markaasi waa ku liibaanaysaa niidaa taas maxaa yeele cibaaday kamid tahay marka taxiyaadkaas waayo waxa waaye waxyaalaha laskuweyneeyo yani ay kamid tahay ayaada intaasay kamid tahay markaasi markii oo yani ninka saa asliyaa oo ninka inti nin asalaamayo saa asliyaa asalaamu alayka asalaamu calaykum inti muuminiinta aankasimiyeeto malag yani ah, ilahay shimbiraaska uma shimbirtaasi il oo ah, ilaahay uuma ilaahay ogyahay ay dhexgelin ay ku tuubaysaa ay dhexgelaysaa haddii kasoo baxdo kasoo garbihi magaciisa oo kardihaayo soo dhacaasi markaasi dhinac walba ka dhibacdo oo jilaas ka dhibco ilaahay waxaas ku uumaa malagaas ku uumaa malagaasi waxaas istigfaarsahaa ninka addoonkaas oo magacistaas niyigiisa imika salaamayo kayaali waa istigfaarsahaayaan faaida ma waaye alisdafsinin waaye alisdafsinin asalaamu calaykum أيها النبي رحمة الله وبركاته على كل حال اتحياadka si wadaal ay leedahay si wadaal oo atiحyaadku gudaalo yani yani ruxulula ahaan lx shey waay xaasilka mal bedeli karo wax kala maiziyaadi karo ilaa kuwi wadaal kale yani a luu kaaftoomi karaa ashhadu ana muxamadan rasuul llah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله كراه وأشهد وأشهد أن محمدا رسوله الله كراه وأن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا وطاعتها أن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله ما هو لا هذا أشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسوله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا رسوله لحدان سيو واسمعيان على كل حال تمان تود لما شهاده دون كل إنواب لجليه يعني لابد واحد هو أن يجليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله mashhad an laa ilaha ila اllah iyo ana muxamada in lagu cadfo waana muxamada la keeno waashhadu ana muxamada la keeno inta ala kuli xaal wixii ka zaaida oo la akriyo waajib maaha allahuma sali ala muxamadi waala ali muxamadi waala ali wasaxbii wasalam alaas mubaarakaatu mubaarakaat wixii ka dambeeyo bacd riwaayaat waa kurideen baarakaadka yani waa kugaabsad baarakaad riwaayaadkaas badana mid atiyaad dhamaantooda kalkaysa himaado tacdiima waa sharca xageesi yani lil ashcaad yeestaan tadwiin ama noocan oo oo iga kamid ah awaafki aryaan la awaafo saanay ahaa jiray taasi ma banaanaa malik walba bqor walba oo boqorka adduunka kamid ah waxaa lagu salaami jiray taxiya lagu salaamaayo oo salaanay qabeen oo gaar ah boqor walba carabka salaamtooda waxay ahayd boqorkoodii waa lagu salaami jiray